نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد yquul imaam abu cabdilah muxamed bnu ismaaciil albuhaari raximah llahu tacaala baabun adaau lkhumusi min aliimaan wuxuu baab u yahay khumuska in la bixiyo iimaanka inay ka mid tahay khumuska in la bixiyo inuu ka mid yahay min khisaal liimaan wa umuuri liimaan ayuu baab u yahay wali kitaab liimaan baynu ku sugannahay alxadiiu aali wlhamsuun قال xدثنا علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي البغدادي قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة oo loo yaqaano نصر بن عمران الضبعي نصر baa magaciisa la yidhaahdaa aabbihiina waa cimraan adubaci marka laga hadlayo shucba shuyuukhdiisa shuyuukha shucba marka laga hadlayo waa ninka keliya ee loo yaqaano abijamra loo yaqaano kuwa kale dhammaantood waxaa la yidhaahdaa abi xamza xamza abi xamza iyo abi jamra ayay kale yihiin wa can abi xamzata can ibni cabbaasin bizaayin cidda ila aba jamrata fahuwa bira wahuwa aladii yuطlaqu yudcaa nasra yani kuwa ka wariya shucba ee abi jamra ama abi xamse ah ee ka sii warinaya ibni cabbaas dhammaantood waa abi xamza waxaan ninkan ka ahay ila aba jamra wuxuuna ahaa mutarjimkii ibni cabbaas buu ahaa ibn cabaas ninka ka gaadhsiiya ka gudbiya ayuu ahaa sidaynu xadiika ka fahmayno qaala waxau hi kuntu waxaan ahaa aqcudu mid la fadhiista maca bni cabaasin ibni cabaas baan la fadhiisanayay yujlisunii xaaluu igu fadhiisinayay calaa sariirihi sariirtiisa xaaluu igu fadhiisinaya wuxuu ugu fadhiisanaya sida riwaayaadka kale tilmaamayaan wuxuu ahaa mutarjim buu ahaa ama gudbiye waana waxay muxadiiintu yaqaaneen goluhu hadduu ballaadho waa xilligii sameecadaha aan la aqoon xalaqaadka qaar boqol kun baa soo fadhiisanayay toban kun labaatan kun soddon kun shiikhuna sameecad ma haysto dabeedna xalqadii waxay yeelanaysaa mustamli shiikha ka yeedhsanaya dadkana sii gaadhsiinaya kullamaa ay bataanna dadku ay bataan waa la qiyaasayaa waxaa laga yaabaa shiikhaasi shan mustamli oo yeedhsado ah oo gudbiyo ah inuu shiikhaasi u baahdo siday xalqadiisu u weyn tahay mid waliba kaa kale hadalkiisu dhegaysanaya kale hadalkiisuu dhegaysanaya aadaabta muxadisiintana waa lagu sheegaa uma اtakhid mustamliyan muxasila uma اtakhid mustamliyan muxasila wazid ida yakuru jamcu wاctala yubaliغ الsaamica aw yufahimu wastansat الnaasa ida takalamuu dadku haday hadlaanna waa ninka ku aamusiinaya ee odhanaya shiikha hala dhegaysto laakiin hadda kana ina aamusiinaya oo ina wada maqashiinaya oo waxa wey ina mashquulinaya si aynaan u hadal ama wax kale u samayn shiikhani wuxuu ahaa mustamli ibni cabaas buu abi jamra nasr bnu cimraan faqaala waxau hi ibnu cabaas aqim joog cindii agtayda joog xataa ajcala laka ilaa aan kaaga yeelo sahman qayb oo min maali xoolahayga ka xoole uu sugaya ibnu cabaas awuhi waxbaan kaa siinayaye isug fa aqamtu waan la nagaaday macahu maciise shahrayni laba bilood xoolaha muxuu u siinayaa abaalgud buu u siinayaa kitaab ulxaj waxaa iman doona baabu tamatuc abwaabta tamatuca ka hadlaya ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu isla shucba xadiidkaa soo warinaya can abi jamra can ibni cabaas abi jamra waxa uu leeyahay amatactu fanahaanii naasun mutcaan sameeye xashi cumraan mideeye dabeedna dad baa ii diiday oo hi waa mamnuuc wuxuu hi faataytu ibnu cabaas fasa'altu ibnu cabaas baan weydiiyey faamaranii inaan fuliyo oo aan tamatuco ayuu ii amro ii fasaxay wuxuu hi fara'aytu fi lmanaami qaa'ilan yaquul cumrat mutaqabala waxajun mabruur manaamkii waxa laygu tusay masaladii laysku hayey oo laygu hambalyaynayo oo laleeyahy waa cimro la aqbalay iyo xaj lagu samafalay wuxuu hi ibnu baan ku soo noqday manaamkii baan u sheegay ibnu cabaas waa ku farxay wuxuu hi aqim cindii xataa ajcala laka sahman min maali ila joog si aan xoolaha ii iman doono aan wax kaaga siiyo farxitaankaa uu ku farxay manaamkaa uu u sheegaye fatwadiisa waafaqday ayuu ugu abaalgudayey wuxuu hi faaqamtu macahu waan la nagaaday shahrayni laba bilood uma qaala waxau hi ina wafda cabdilqays wafdigii cabdilqays lama goortii ataw nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ay u yimaadeen qaala waxa uu yihi man ilqawmu qowmku waa ayo qowmkuna xagga luqada asaalatan ragga ayaa la yidhaahdaa dumarku tabac bay u soo gelayaan laa yaskhar qowmun min qowm walaa nisaaun min nisa wma adri wma ikhaalu adri aqawmun alu xisnin am nisaau aqawmun alu xisnin am nisaau marka haddana waxay ahaayeen rag bay ahaayeen man ilqawmu rag waayo aw man ilwafdu ama wafdigu waayo wafdina waxaa la yidhaahdaa waa dadka la xulo si ay cid kale u qaabilaan ama cid kale loogu daro qaaluu waxay yidhaahdeen rabiicatu waa jawaab kooban oo welibana uu ka muuqdo adab uu ka muuqdo may odhan waa hebel oo hebeloo caaqilkiiya ah, iyo hebel oo ina hebela ah, ismay faahfaahin ee waxay idhaahdeen qoladii rabiicaanu nahay qaala waxau hi marxaban bilqowm marxaban ay saadaftum raxban waxaad la kulanteen meel waasica meel waasica ayaad la kulanteen waxaana looga jeedaa soo dhawaada yacni meel wanaagsan oo waasica kusoo dhowaada waana usluub nabigu calayhi salaau wasalaam isticmaali jiray axaadiis badan baa lagu arki doonaa marxaban biummi hani marxaban birakbi lmuhaajir nabigu inuu soo dhowaynayo saxaabadiisa marka la isa dabadeed laakiin booskii salaanta laguma bedelin aw ama bilwafdi wafdigu ha soo dhowaadaan hayra khazaaya kuwo hoogay xaalaanay ahayn walaa nadaama iyo kuwo qoomamoonaya oo murugoonaya xaalaanay ahayn hasoo dhowaadaan faqaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul allah anagu laa nastaiicu ma awoodno an naatiyaka inaanu ku nimaadno ila fi shahri alxaraam bilaha xurmada la mooyaane xili kale inaanu ku soo gaadhno ma awoodno wa baynanaa dhexdayada iyo baynaka adiga dhexdaada haada alxayu qoladan baa ahaatay oo min kufaari mudar gaaladii mudar ah famurnaa waxaadna amartaa biamrin amar faslin kala soocan oo cad oo waadixa amarkaasoo nukhbiru aanu u sheegna bihi amarkaas man waraa'anaa cidda naga dambaysa cilmi bay dalbayaan gudbintiisana way sii ballanqaadeen inay cilmiga dalbaan noo sheeg bay yidhaahdeen nabiga weydiisteen calayhi salaatu wasalaam waxayna sii ballanqaadeen dadka ka dambeeyana inay gaadhsiin doonaan wanadkhulu bihi aanu ku galayno aljannata jannadana aanu ku galayno taasina waa niyad wanaagsan wey wasaaluuhu waa weydiiya nabiga calayhi salaau wasalaam can ilashribati cabitaanada faamarahum wuxuu amray biarbacin afar wanahaahuma u diiday can arbacin afar buu u amarahum wuxuu amray biliimaani billaah alla in la rumeeyo waxdahu xaal uu keligii yahay qaala waxau hi nabigu atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu billaahi waxda qaaluu waxay idhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa u og qaala waxa uhi nabigu shahaadatu an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin in la qiro wa ana muxamadan muxamedna inuu yahay rasuul llah rasuulkii alle yahay in la qiro ya ah, maan saba maryi kelmadan waa halis weeye haddii la khaldee shahaadatu an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin in la qiro ila allahu alla mooyaane wa ana muxamadan muxamedna rasuul rasuulkii alle inuu yahay in la qiro wa iqaamu salaa salaada in la oogo wa itaau zakaa zakada in la bixiyo wa siyaamu ramadaan bisha ramadaanna in la soomo wa an tucuu ay wa bian tucuu wuxuu kaloo amray inaad siisaan min almaqnami hanimada xaggeeda alkhumusa khumuska inaad ka bixisaan baabku waa adaa lkhumusi min aliimaan khumuska la sheegayana waa khumus lhaniima waclamuu anama hanimtum min shay faana lilaahi khumusa haniimada waxa gaalada laga furto shan qaybood baa loo qaybiyaa meel waxa iska leh falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama wlmasaakiini wabni sabiil allah waa miftaaxu kalaam qaybtii rasuulkana danta guud baa lagu bixinaya qaraabada oo aalulbeytka ah iyo masaakiinta iyo socotada iyo agoomaha la siinaya kaasi waa khumus afarta soo hadhayna waxa iska leh dadkii mujaahidiinta ahaabaa iska leh khumuska in haniimadii wixii lasoo furtay laga bixiyo iimaanka ayay ka mid tahay maxalushaahidku waa halkaas yani waxyaabaha la isfaray baa lagu cad shahaadataynkii iyo salaadii iyo zakadii iyo sawmkii iyo an tucطuu min almaqnam alkhumus waxyaabihii la isfaray bay ka waxa la isfarayna waa aacooyin iyo wax wanaagsan waxyaabahaasina iimaanka ayay ka mid tahay sidaynu soo marnay laakiin ishkaal baa xadiidka ku suganoo haddaynu xisaabinno waxyaabaha la isfaray iyo hadalkii lasoo duuduubay ee layidhi afar baa la isfaray isqaban mayso bal xisaabiya shahaadatu an laa ilaha illa wa ana muxamadan rasuulu llah mid baynu ka soo wada qaadayna waa shahaadateynki wa iqaamu sala waa laba wa iitaau zaka waa saddex wsiyaamu ramadaan waa afar wa an tucuu min alhanami min almaqnami alkhumus waa shan wey amarahum biarbacna waa layidhi waxaa la doonayaa shantaa laysugu celiyo afar laysugu celiyo si loo marka waa haddii iyaga laysku cadfo culimmada qaar waxay leeyihiin shahaadatu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu ullah waa shahaadataynkii iyagu waa asal waa miftaax weeye iyagu laakiin afarta kalea loo jeeda haadataynku waa aal iyagu tirada kuma xisaabsanaan sidaa waa leeyi qolo kale waxay yidhaahdeen sida ibnulcarabiya ay leeyihiin iqaamu salaaya wa iitaau zaka inaha laqariinatha fi kitaab illaah mid baa laga soo wada qaadaya laba kala hadhan ah. ilaahay hadduu idhaahdo wa aqiimu salaa wa aatu zakana waa la socota labadaasi waa wada socdaan marka labadaa haddii laysku lamaaneeyo afar baa ka soo baxay culimada qaar waxay yidhaahdeen macnuu wuxuu u dhacaya waxa la is amray waa afarta hore wey wa an tucطuu min almaqnami alkhumusana waa ziyaado waa ka dabatuur wey sidaana waa layidhi ee maqsuudku waa afarta hore wey laakiin jawaabta ugu fiican waxay tahay wa an tucطuu inaynu kaba saarno amarahum biarbac oo la yidhaahdo amarahum biarbacin wa bian tucطuu lkhumus ay wa amarahum bian amarakum ban tucuu khumus halkaa in lagu cadfo oo waxa weeye arbacada wixii ka dambeeye la faahfaahinayay inaan lagu cadfin ee iyadu ka baxsan tahay amarahum wuxuu amray biarbacin afar wa bian tucuu min almaqnami alkhumusna waa la amray sidaasaad mooddaa inay ugu habboon tahay wanahaahum waa u diiday nabigu calayhi salaau wasalaam can arbacin afar buu u diiday can ilxantami yani afar weel buu u diiday can ilxantami jalxadihii cagaarnaa ee khamriga lagu shubanayay waa kuwa ay xilligaa isticmaalayeen ayuu nabigu u diiday inay isticmaalaan oo cabitaanada ay ku shubtaan can ilxantami jalxadihii cagaarnaa iyo wadubaai bocorka geedka bocorka la yidhahdo inta la ayaa waxa laga dhiganaya weel wax lagu shubto wanaqiiri iyo geetimireedkii la xardhay oo waxay samaynayeen geetimireedka xaggiisa hoose guntiisa iyo jiridiisa intay soo qaadaan ayay waxay ka dhigayeen weel bay ka dhigayeen kaanuu yanquruunaha way daloolinayeen dabeedna weel bay ka dhiganayeen wax ku kaydsadaan cabitaanada ay ku kaydsadaan waa naqiir yacni waa manquur waa kii la dalooliyey waana geetimireedka wlmuzafati iyo kii daamurka lagu dhoobay warubama qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo almuqayar kii qaarka lagu dhoobay qaar iyo zifti labaduba waa isku macne wey labaduba waa isku macne wayna kala caamsan marka kutubta luqada la eego qaar waxay yidhaahdeen almuqayar waa nowcun min azift waa nooc daamurka ka mida ah. qaarna waa cagsiyaan weelkii daamurka la mariyeyna ee lagu dhoobayna isagana waa la diiday wax lagu shubto wa qaala nabigu ixfaduuhunna xifdiya waahbiruuhu u sheega man waraakum waahbiruu bihinna waxaa u sheegtaan masaaishaas man waraakum cidda idinka dambaysana gaadhsiiye inta hore maxalushaahidkeeda waa sheegnay intan dambe nabigu calayhi salaau wasalaam maadaama ay weydiiyeen cabitaanada ay weydiiyeen nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu u sheegay waxyaabaha cabbitaanka badela weelasha loo isticmaalo ayuu nabigu u sheegay calayhi salaau wasalaam waxaa afartan weel loo sheegay afartan weel cabbitaanka lagu shubo isbedelkiisaa soo degdegaya waxaa soo degdegaya in lagu sarkhaamo waxaa soo degdegaysa inay kululaadaan ayaa waxa weeye soo degdegaysa marka sidaasuu nabigu u diiday calayhi salaau wasalaam ujeeddada looga jeedaana waxay tahay waa sadan lidariica cabbitaankii in lagu sarkhaamo oo uu isbedelo oo caqliga uu dooriyo ta noocaasa laga digaya sidaa awgeed baa weelkii lagu shubanayay ee soo dadajin lahaa loo diiday laakiin nabigu markii dambe calayhi salaau wasalaam waa fasaxay xadiidka muslim kuntu nahaytukum can اlintibaadi fi اlasqiya faاntabiduu fi kuli wicaa wla tashrabuu muskira wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaaة wasalaam waxaan idin diiday xadiiثu burayda fi صaxiixi muslim kuntu nahaytukum can ziyaaraة اlqubuuri fazuuruuha wkuntu nahaytukum can idikhaari luxuumi اladaaxi fowqa ثalaaث faاdakhiruu ma bada lakum wkuntu nahaytukum can اlintibaadi fi اlawciya wuxuu nabigu yidhi waxaan idiin diiday weelasha inaa wax ku shubataan waa weelasha halkan lagu tilmaamay ee weel kastaba isticmaala laakiin wixii isbedelay ee caqliga bedelaya ee lagu sarkhaamayo ka noocaas ah laga fogaado waa xadii la nasakhay nahyiga la nahiyey waa mansuukh xadiika burayde ee xadiia la midkabaa lagu nasakhaya baabun wuxuu baab u yahay maa jaaa ana alacmaala acmaashu binniyati niyada inay ku ansaxayso iyo wlxisbati ajar dalab inay ku ansaxayso walikulli imri'in qof kasta inuu u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyooday qof waliba wuxuu niyooday inuu leeyahay fadakhala fiihi waxaa soo gudagalay hadalkaas aliimaanu iimaankiibaa soo gudagalay iimaan markaynu ka hadlayno waa laba in looga jeedo wixii qalbiga degayay iyo in looga jeedo wixii caamka ahaa in looga jeedo camalka qalbigaahi niye uma sii baahna oo ugu sii muhiimsan yahay iimaanka laftiisa ama aslul iimaanka rumaynta lafteedu waxa weeye sidiisuu niy ku yah in lagula yimaado waayo haddaynu laftiisa niy ku xidhno niyada lafteedu qof muslimay ka ansaxdaa mumin bay ka ansaxdaa marka sidiisuu u soocayn maadaamuu yahay wax qalbiga degaya laakiin iimaankii hadduu yahay wax camala oo muuqanaya kaasaa u baahan alle subxaanahu watacaala in loo keli yeelo wlwuu weysadii baa soo gelaysa waana sida jumhuurtu ay qabaan xanafiyadale weysadu niy uma baahna waayo waa nadaafad nadaaaduna wax la fahmayo uma baahna niy uma baahna niyatu taqarub uma baahna wsalaatu salaadiibaa soo gashay iyadoo waa laysku waafaqsan yahay wzakaatu zakadiibaa iyaduna soo gashay Eh, oo iyaduna niyo u baahan xaalada laga soo reebayay oo ay ka mid tahay ninkii zakada bixin waaya haddii madaxweynuhu ama mas-uulku uu xoog kaga qaado isagoo aan niyoon waa ka gudaysaa laakiin ajar ka heli maayo laakiin waajibku waa ka dhacaya mar labaad la odhan maayo bixi tii hashii laga qaaday ayaa zakadiisa ugu filan isagoo aan niyoon isagoo aan niyoon eh, iyo walxaju xajkii iyo wsawmu sawmkii iyo wlaxkaamu axkaamtoo dhan baa soo gelaysa xajka de waxyaabaha isagana soo gudagelaya waxaa ka mid labayka can shubruma ya qof dhintay in waxa weeye laga xajiyo waa ka ansaxaysa waa loo xajinaya waa loo xajinaya ka nool baa ula niyoonaya laakiin kaa xajku u dhacayo ee mootan ee aan niyoon ee aan ogeyn laga xajinayo xajkii waa u dhacaya waana u gudaya sida adiladu tilmaamayso mustanayaadka ayay ka midta wa qaala allahu tacaala alla waxa i qul waxaa tidhaahdaa nabi maxamedow kullun dhammaan ay kullu axadin qof kastaa yacmalu waa falaya waa shaqaynaya calaa shaakilatihi ay calaa niyatihi niyadiisa ayuu ku shaqaynaya kullun calaa niyati camalkiisu waa sida uu u niyoodo waa sida xasani ay ku macnaynayaan mujaahidina waxay idhahdeen calaa abiicatihi abiicadiisa iyo siduu alla u abuuray ayuu u shaqaynaya qolena waxay idhahdeen calaa naaxiyatihi wa ariiqatihi wa hadyihi waxa weeye wadadiisa ayuu waxa weeye ku soconaya intaba waa lagu macnayay imaam albukhaari wuxuu idhi calaa niyatihi wuxuu ku shaqaynayaa niyadiisa waa tafsiirka xasaniyawi wanafaqat rajuli ninka biilintiisu calaa ahlihi ehelkiisa uu biilinayo yaxtasibuhaa xaaluu yahay mid sadaqadaysana ajar ku dalbaya sadaqatun waa u sadaqa wey wa qaala waxaa uu yidhi walaakin nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidka ibni cabaas iman doona walaakin hase yeeshee jihaadun jihaad weeye iyo waniyatu niyo laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya waa xadiikaas qaala waxau hi xadaana cabdullaahi bnu maslama ibni qacnab alqacnabi qaala waxa uhi ahbarana malik imaamu daar اlhijra malik bni anas bni malik can yaxya bni saciid alanصari can muxamed bni ibrahim الtaymi can calqma bni waqaas allayثi can cumar bn اlkhaaab radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa ui alacmaashu acmaashu biniyati niyay ku ansaxdaa wlikulli mri'in qof kasta waxaa u sugnaaday maanawaa waxa uu niyoonayo faman axadkii kaanat ay ahaatay hijratu hijradiisu ila allahi warasuulih fa hijratu hijradiisu ila allahi warasuulihi bay ahaatay inay waxa weeye shardiga iyo jazaagu midooba waa la diidi waxaa loo ogol yahay haddii mutacaliqu uu kala duwan yahay haddana mutacaliqa ayaa kala duwan yacnii in la yidhaahdo in qaama zaydun qaama in la yidhaahdo zayd hadduu istaago wuu istaagay wax la aqbalaya maaha laakiin waxay ku kala xidhan tahay haddii la caddeeyo oo ay kala duwan tahay waa la ogolyahay marka waxaan leenahay faman axadkii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisu ila llahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa uu hijroonaya niyatan waqastan yani sidaa ku talagale niyooday fahijratuhu ila allahi awaaban waajran hijradiisu waa xagga alle xagga awaabka iyo ajarka saasaa looga jeeda waman axadkii kaanat ay ahatay hijratu hijradiisu lidunya adduunyo yusiibuha uu haleelayo aw ama imraatin haweeney yankixuhaa uu guursanayo fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayh waa wixii uu u hijrooday wey xadiiku waa xadiikii lagu bilaabay kitaabka waxaanaynu soo tilmaanay toddoba meelood inuu inoogu soo noqnoqonayo waxaa ka baabkan acmaashu inay niye u baahan tahay baabkan uu inoogu keenay eh, xadiikana wuxuu tusaale cad u yahay imaam اlbukhaari inaanu kitaabkiisa saxiixa u sharin xadiika laba nin inay soo warayso sida muxadiiinta qaar ay leeyihiin inaanay shari ahayn oo xadiikan haddii aynu eegno cumar bnu اlkhaaab waa keligii saxaabi labaad oo xadiika ku waafaqay lama hayo sanad saxiixa waxa weeye nagu soo gaadhay abi saciidiya baa la sheega laakiin waa aciif jiddan taabicigu waa calqama ibni waqaas alleyfi nin soo labeeyo lama hayo muxamed ibnu ibraahim ataymi isagana nin labeeyo lama hayo yaxya bni saciid isagana cid soo labaysa lama hayo laakiin yaxya bni saciid baa waxaa ka qaatay boqolaal sida la tilmaamay dad aad u badan ayay ka qaateen marka dabaqaadkaasoo dhan xadiiku waa keli wey waa fardi waxa weeye ama hariib ayuu noqonaya abaqaadkaasoo dhan sixadana waxba yeeli mayso sida qaacidadu ay tahay qaala waxa uhi abu cabdilaah xadiika horeynu usoo sharaxnay waxba ku fogaan mayno qaala xadaana xajaaj bnu minhaal bukhaari waxa uu hi waxaa noo sheekeeya xajaaj bnu minhaal alanmaai assulami qaala waxau hi xadaana shucba bn اlxajaaj amiir اlmuminiina fi اlxadiiث qaala waxau hi ahbaranii cadiy bnu haabit alkhami qaala waxa uhi samictu cabdallaahi bna yaziid alkhami alansaari oo ka mida saxaabadii ka mida can abi mascuud oo loo yaqaana abi mascuud ilbadri buu caan ku yahay badar baa loo nisbeeyey magaciisuna waa cuqba ibni camr alkhasraji albadri albadri waxaa loogu nisbeeyey waa meesha bader la yidhaahda buu degay sida loo badan yahay ahlulxadiiku ay sheegaan wanasabu lbadriya wاlkhuuziya likownihi jaawara wtaymiya kadalika alxadaau liljilaasi wamiqsamu mawla bani cabaasi baabka loo yaqaana almansuubuuna ila khilaafi aahir oo la doonaya inaan lagu kadsoomin ninbaa wax loo nisbaynaya meeshaa loo nisbaynaya shaqo kuma lah marka la yidhaahdo saxaabigii albadriyu haddii la yidhaahdo waxaa soo degdegaysa dagaalkii badar inuu ka qaybgalay baa soo degdegaysa marka ninkan waxay yidhaahdeen muxadiiintu meesha bader la yidhaahda ayuu degay waa magaalo madiina u dhow hadda gobol ah oo madiina hoostaga ogaa kilomitr wey madiina meesha bader la yidhaahdu degay laakiin kama mid ahayn raggii bader ka qaybgalay khuuzi baa la mida waxaa la ninka xadaa la yidhaahdo kabatolo ma ahayn laakiin kabatoloyaashuu saaxiib la aha sidaasaa loogu nisbeeyey miqsam baa ka mida mawla bni cabaas buu ku caanbaxay mawle uma ahayn laakiin waa laazimay laakiin masalada waa laga daba tegey imaam lbukhaari iyo muxaqiqiin waxay yidhaahdeen dagaalkii badar waa ka qaybgalay waxaa caana inaanu ka qaybgelin oo sidaa loogu nisbeeyey laakiin sawaabku waxa uu yahay sida bukhaari iyo kheyrkii ay sheegeen inuu waxa weeye ka qaybgalay albadri marka waa xaqiiqa baabkana waa ka baxaya cuqbat bna camrin wey can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa uu ida anfaqa rajulu ninku haddii uu biiliyo calaa ahlihi xaaskiisa iyo ehelkiisa yaxtasibuha xaaskii baa looga jeeda ubadkuna waa taabic wey yaxtasibuhaa yahay mid ajar ku dalbaya fa huwa lahu sadaqatun biilkaasi sadaquu u noqonaya yacni biilka aad siinayso haddaad ilaahay ugu dhowaato waa ajar baa lagaa siinaya wlikulli mri'in maa nawa ayay soo gudagelaysa qaala waxa uhi xadaana alxakm bnu naafic alyamani alximsi qaala waxa uhi ahbarana shucayb ibn abi xamza can الzuhri wa muxamed bnu shihaab الzuhri qaala waxa uhi xadaanii caamir bnu sacd ibn abi waqaas can abihi sacd bni abi waqaas axad اlcashara anahu ahbarahu wuxuu u sheegay abihi ana rasuul اlahi sal اllah alayh waslam inuu yii inaka adigu lan tunfiqa bixin maysid nafaqatan nafaqo ama biil biilkaasoo tabtagii biha aad ku dalbayso wajha allahi wejiga alle ilaahay dartii aad wala jeedo ilaa ujirta calayha ajar baa lagaa siinaya ma maa tajcalu ilaa maayo waxa aad yeelayso fii fii imra'atik xaaskaaga afkeeda waxa aad u gelinayso ilaa waxa wey ajar lagaa siiyo xadiikani ka hore ayuu la macnayahay oo macnihiisa uu tilmaamaya wax kasta oo ilaahay dartii aad u bixiso wajh allah baa laga cabiray yacnii ilaahay dartii baa looga jeedaa maca dalika sifatulwajhina waa la sugaya tabtagii biha allah haddii ilaahay aad ugala jeedo macnahaasuu u dhacaya wejigana waxaa loo tilmaamay waa acdamu shayin wey waa maa yuwaajah wey marka e, wejiga waa la sugaya qolada muawilada ah meelahan oo kale waxay yidhaahdaan daatada looga jeedaa daatada ayaa looga jeedaa waxaan leenahay daatada waa looga jeedaa waa sax laakiin lafdiga la isticmaalayna waa la sugaya oo waxa weeye shayga haddii juskiisa la sheego dhammaantiina loo jeedo jusku waa inuu sugan yahay markaynu salaada ku magacaabayno sujuud ku magacaabayn ee laleeyahay sujuuddu waa ahamu maa fi sala laleeyahay sujuuddii waa sugaya laakiin suuragal ma aha iyadoo sujuudba aan lahayn salaadii sujuud in layskaga magacaabo marka waxaan leenahay ilaahay sifatlwajhi waa loo sugayaa laakiin marka inta badan la isticmaalayo daatada alla ayaa looga jeedaa wayabqa wajhu rabbik kullu shayin haalikun ilaa wajha waa wejiga oo daatadu la socoto wey xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya shaygu hadii niyo wanaagsan loo niyoodo oo waxa la bixinayo ilaahay ajar lagaga doonayo dabcan waxaasi wax bannaan waa inuu yahay ya haddii waxa weeye qolada heesaha iyo tumanaya aad waxaan u dhisayaa waqaf ilaahay baan ugu dhowaanaya wa dayacanyihin ya dembi baad ka kasbanaysa ee wixii wax wanaagsan waa inuu yahay wax niyadiisa la wanaajinayo kam min muriidin lilkhayri lam yuusibhu imisaa niyadoodu wanaagsan tahay laakiin xoolahooda meelaan wanaagsanayn ku bixinaya wanaagsan yahay niyadana la wanaajiyo ajar lagu dalbayo ajar waa lagaa siinaya muxuu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xaaska cuntada afka loo gelinayo fii fii imra'atik daahirkiisaynu ku qaadayna waayo haddaad qacanta uga dhiibto ama aad biilka siiso oo iyadu ay soo adeegato oo cuntada ay samaysato oo adoo xitaa maqan ay cunto waa lagu awili karaa waxa aad biil u siinaysa ay cunayso waa lagu awili karaa laakiin waxaaba kasii fiican daahirkiisa in lagu qaado oo adugu ya inaad cuntadii afka u gelinayso kole marka laysku cusub yahay iyobaa la sameeya dhallinyarada iyo modelada dambe iyo baabka la ysugu guraabaan filaya noloshu markay cusub tahay laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen waa xadu nafsi waa wax naftu ay jeceshahay wey waayo qadiyadu maaha biil keliya maaha gaaja baabiin ma waxa ku jira nooc jacayla nooc ciyaara nooc waxa weeye soo dhowaynaa baa meesha ka muuqata taa macnaheedu muxuu dhacaya haddii ajar loo sheegay shaygii aad macaansanaysay ee dheeftu kaa soo gelaysay ee xaaskaaga aad isku sii jeclaanayseen haddii aad ajar lagaa siiyey waxa ka sii mudan shayga wax dheefi aanay kugu jirin ninka miskiinka halkaa ku gaajoonay ee aad lacagta siinayso ajarkaa mooyaane dee culaysun wey dheef gaaroo soo gelaysaa ma jirto miskiinka dee abaalgudna ka sugi maysid ka sii ajar badan shaygaad xadka iyo nasiibka ku lahayd ajar lagaa siiyey kii aadan nasiib iyo xad ku iyo dheef adduunyo ayaa ka sii mudan macnahaasaa meesha ku sugan oo waxa weeye la tilmaamaya baabun qowlu nabiyi sal allahu alayh wasalam addiinu diintu annasiixatu nasiixa weeye lilaahi ilaahay loo naseexaynayo iyo walirasuuli rasuulkiisa iyo waliaimati muslimiina muslimiinta madaxdooda iyo wacaamatihim muslimiinta guud ahaan iyo waqowluhu tacaala ida nasaxuu hadday daacad u noqdaan lilaahi ilaah iyo warasuulihi rasuulkiisa wuxuu halkan kaga hadlaya imaam lbukhaari kitaabu liimaan wuxuu inoogu soo gabagabeeye baabu nasiixa oo inoogu tilmaamayo daacadnimada iyo nasiixada ahmiyadda ay leedahay welibana uu ku sii ishaarayo nasiixada uu samaynayo inay ka tahay ummadda muslimka inuu u diyaariyey axaadiistan la kala hufay ee saxiixa ah qaala waxau abu cabdillaah xadaana musadad wa ibni musarhad qaala xadaana yaxya wa ibnu saciid alqaطaan can ismaaciil ibni abi khaalid waynu soo marnay qaala xadaanii qays ibnu abi xaazim abu cabdillaah alxmasi albajali alkuufi waa ninka tobanka casharat lmubashariin ka wariyey wey waa min kibaar taabiciin taabiciinta marka la qaybqaybinayo siday saxaabada usoo gaadheen an iyo toban abaqaa loo qaybiya sida xaakim uu qaybinayo an iyo tobanka abaqo waxa lambar wan ka ah abaqada tobanka casharat lmubashariinka wax ka qaatay kaasina waa ninkanoo keliya marka abaqada koowaad waa qays oo keliya nin labaad male wtaabiquuna abaqaat cashra mac hamsati walhm dulcashra wadaka qaysu ma lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiru waxaa loo badan inuu yahay ninkanoo keliya casharat mubashariinka ayuu soo gaahay wuxuuna u soo gaadhay nin mukhadrama ayuu ahaa oo weyn wuxuuna isku dayay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo gaadho wuxuuna yimi nabigoo dhintay calayhi salaatu wasalaam oo la aasay buu yimi sidaasuu soo gaadhay waxa weeye tobankaba uu soo gaadhay can jariir bni cabdilaahi ah, radi allahu tacaala canhu qaala waxa wuri baayactu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam la baayactamay cala iqaami sala salaada in la oogo wa iitaa'i zakaati zakada in la iyo wnusi in loo naseexeeyo likuli muslimin qof kastoo muslima jariir bn cabdilaahi albajali waxa uu leeyihi rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam waxaan ballan kula galay salaada in la oogo oo aan salaada oogo zakadana aan ku dadaalo qof kastoo muslimana inaan u naseexeeyo nusxi af soomaali ahaan waa dadka inaad daacad u tahay wanaagga la jeceshahay ayaa nusxi la yidhaahdaa culimmaduna waxay ku macneeyaan xiyaazat lxadi lilmansuuxi lahu cidda aad u naseexaynayso dheefta iyo wanaaga adduun iyo kay doonta ha noqoto inaad u soo hoydo talaya tusaale sii wax magacaaga ku caawi waxay doontaba ha noqoto wanaag inaad u soo hoydo oo aad siiso waxa weeye walaalka u naseexaynayso kaasa waxaa la yidhahdaa nasiixa la yidhahda qaal waxa ui bukhaari xadaana abu nucmaan waa muxamed ibn lfadl asaduusi albari waxaynoo soo socotaa axaadiista soo socota iyadoo laqabkiisa lagu sheegayo magaciisa caan buu ku yahay waa muxamed ibn lfadl kunyadiisa abu nucmaan asaduusi caan buu ku yahay naanaystiisana caan buu ku yahay alqaabtana waa lagu sheegaa naanaysta macnaheeduna waa ashariir lmufsid waa ninka sharka badan ee mufsidkaa ah. ninka sharka badan ee wax fasahaadiya ayaa luqada waxaa la yidhahdaa caarin baa la yidhahda culimmadu waxay idhaahdeen lam yakun mufsidan lakinahu laqabun qabiixun halaba calayhi nin wanaagsan buu ahaa laakiin naanays xun baa ku dhegtay wa iska dhacdaa xilliga ama dhallinyaronimadii ama naanaysa noocaas inay siyaabo kale ugu baxday ama ay ku dhegtay dabeedna uu ku caanbaxay laakiin mufsid ma ahayn wacna bilalqaabi lima taqadama wasabab lwadci waulli fiihima ka caarimin waqaysarin wagundari lisittatin muxamed bnu jacfari alqaabta waa lagu dadaalaa macnaheedana waa la fahmaa caarin baa ka ah. ninkan oo kale mufsid ma ahayn laakiin waa naanaysu ku caanbaxay wey inaynu ku sheegnaana ceeb maah ah. waayo waa lagu yaqaanaa oo waa ku cambaxay laakiin waxaa la doonaya inaad macnihiisa aadan niyoon wadikruhu bilwafi aw bilaqabi aw xarfatin laa basa in lam yacibi waa ku ceebeynayn laqabkan oo aan hadda lagu maagayn xadaana abu nucmaan wmuxamed bn fadl caarim qaala xadaana abu cawaana waynu soo marnay waa alwadaax bni cabdilaahi an ziyad bni cilaaqa aaclabi qaala waxa ui samictu jariira bna cabdillaah albajali oo saxaabigaaynu soo marnay yaquulu isagoo le yowma maata almuhiiratu bnu shucba maalintii muhiiratu bnu shucba uu dhintay isagoo labaan maqlay qaama waa istaagay maalintaas faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa anaa calayhi waa ammaanay wa qaala waxaui calaykum waxaad laasimtaan bitiqaa illaahi alla inaad ka cabsataan waxdahu keligii laa shariika lahu idinkoo aan cid kale la wadaajinayn wlwaqaari ay wacalaykum bilwaqaar degganaanshahana laazima qof miisaaman oo degan waxa weeye noqdo iyo wsakiinati xasiloonidana laazima xataa yaatiyakum ilaa uu idinka imanaya amiirun amiir cusub uu idinka imanayo fainamaa in kalea maha yaatiikum waa idin imanaya alaana hadduu idin imanaya yani haddii isagaa baro saabka ahaa khaliifka uga ahaa meeshaas dabeedna waxa markuu dhintay ayuu doonayaa dadka inuu dejiyo yani si kumeelgaado isu sii magacaabo inuu waxa weeye xaalada kala dejiyo culimadii saxaabada ayuu ka mid culimada qaar waxay leeyihin fainamaa yaatiikum alaan hadduu idin imanaya waaba isaga oo waxa wey oo la magacaabay qaarna waxay idhaahdeen maya waa ayaa la magacaabay ibna abiih ninkii loo yaqaanay uuna ogaa inuu soo socdo warkeeda waahayay marka hadduu idiin iman doonaayo hala sugo hala istajiyo waayo dadku hadday madax waayaan mas-uul ay waayaan waxa weeye waa la ysku dhex yaacaya laa yasluxu fawda laa saraata lahum uma qaala waxa wuli istacfuu cafis u dalba liamiirikum amiirkiina muiira bnu shucba ilaahay cafis weydiiye fainahu maxaa yeelay kaana wa aha yuxibu mid jecel alcafwa dadka dambiilayaasha inuu cafiyo ayuu waxa weeye jeclaa maadaamuu sidaa jeclaana waa inaynu caafis ugu ducaynaa uma qaala waxa ui ama bacdu intaa dabadeed fainii anigu ataytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan u imi qultu waxaan ku idhi ubaayicuka waxaan kugula baayaatamaya cala lislaami islaamnimo fasharata calaya nabigu wuxuu igu shariyey wanusxi likulli muslim qof kastoo muslima inaan u naseexeeyo fabaayactuhu calaa haada taasaan kula baayactamay warabbi hada almasjid masjidkan rabbigiisaan ku dhaartay inii anigu lanaasixun lakum mid idiin naseexaynaya ayaan ahay uma istaqfara dembidhaaf alla weydiistay wanasala mimbarkiina waa ka soo degay maxalu shaahidku waa in loo naseexeeyo dadka muslimiinta ah waana sida imaam lbukhaari u baabaysanayo saxaabiganina waa dhaqangeliyey wuxuu nabiga kula baayactamay oo markii uu dhintay saxaabigaas oo baro saaba uu uga baqay dadku inay isku dhex uu u waana la teliye waana dejiyey waajibkiisii waa guti kitaabu lcilmi wuxuu kitaabu yahay cilmiga baabun fadlu lcilmi wuxuu baabu yahay cilmiga fadligiisa ayuu baabu yahay ama baabu fadli lcilmi cilmiga fadligiisa baabkiisii weeye iyo w qwli اllahi tacala wbaabu qowli اllahi tacala yarfac illaahu اladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay ilaahay kor buu u qaadaa oo minkum idinka idinka mida iyo wladiina kuwii ay wayarfacu ladiina kuwiina korbaa loo qaadaa uutul cilma cilmiga la siiyay darajaatin darajooyin baa kor loo qaadaa ay cala ladiina aamanuu faqad kuwii iimaanka keliya la siiyey ayaa kor looga qaadaa wallaahu allana bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa mid u xogogaala weeye aayaddaa hore waxay tilmaamaysaa cilmigu fadliga uu leeyahay dadku waa muminiin iyo kufaar weeye muminiinta ayaa qiimo badan ilaahay agtiisao fadli badan muminiintuna waa laba waa ahlulcilmi iyo ahluljahli weeye muminiintu iimaanka darajaad bay ku helayaan ilaahay agtiisa haddii waxay kusii helayaan darajaad kale kusii helayaan ibnu cabaas waxa laga sheegay waxa weeye acmiai daraja maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna samaai acmiai caam ninka muminkae cilmiga leh qofka muminkae bilaa cilmiga ah wuxuu ka badan yahay wax gaadhaya toddoba boqoloo darajo labadii darajaba waxa loo kala socdaa oo sano waa oo sano oo lagu dhuftay oo darajo idinkaa xisaabtahay waa fadliga uu leeyahay cilmiga uu leeyahay cilmigaynu ka hadlaynaana waa cilmiga sharciga aqoonyahan ya baa la sheegaa aqoonyahanka alla uu sheegayo nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ee lagu kala badinaya waxa weeye waa kii aakhira wey waa diinta ahaa ama ka adduunyada yada de iyo muslimba waa ku siman yahay danahaaga adduunyaad ku qabsanaysa yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya waa loo baahan yahy waa fardu muslimiintu inay ku xoogoobaan oo ay ku horumaraan waa loo baahan laakiin kitaab iyo sunna haddii laga hadlayo waa cilmigan wey wallahu bima tacmaluun khabiir yadana waxaa lagu ishaarayaa cilmigu fadli yeelan maayo haddii camal aanu helin haddaanu camil wehelin nuqtadaasa ku sugan iyo wa qowlihi caza wajalla waqul waxaa tiraahdaa nebi maxamedow rabbi ayaa rabbi rabbigayow zidnii iziyaadi cilman cilmi iziyaadi waxay leeyihiin culimmadu alle subxaanahu wa tacaala shayga keliya la faray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dalba in loo ziyaadiyo waa cilmiga sharciga awi ah taasaa fadligu filan baabun baabkaa hore wax xadiia oo fadlulcilmiga ku saabsan xadii fadlulcilmiga ku saabsan laguma sheegin sababtu waa maxay culimmada qaar waxay leeyihin bukhaari waxa dhacda intuu baabaysto oo baabkaa uu caddaan kaga tago axaadii uu ku sheegin inuu doonaya inuu u soo noqdo axaadiitii munaasibka ku ahayd buu baadhaya dabeedna waxaa laga yaabaa inuu janis u waayo oo aanu ku soo noqon tawjiiha waa lagu tawjiihi culimmada qaarna waxay yidhaahdeen muse ibnu xajar ya ay soo dhowaynayaan markuu sidan yeelayo wuxuu uga jeedaa baabku waa sidaas aayaad waa loo hayaa laakiin axaadii kitaabkayga u munaasiba cid kaleba ha ansixiso oo isaga laftiisu imaam bukhaari axaadiista saxiixa ah qayb buu u soo xushay kitaabka waxaa jira axaadii aanu kitaabka ugu talagelin laakiin agtiisa saxiix ka ah oo meelo kale uu ku saxiixiyey marka kitaabkan bukhaariga a ah, xadiid u oo mustawaha jooga uma hayo sidaana waa lagu macnay walow taa ishkaalaad ay ku imanayaan laakiin culimaa kuu tawjiihiyey ishkaalaadka ku imanaya waxaa ka mid ah a fi lbukhaariyi wa muslim man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waa xadiista ugu cadcadee fadlulcilmiga ka hadlaya bal imaam lbukhaari marka laga hadlaya cilmiga fadligiisa wuxuu heli lahaa meelo aad u xeeldheer inuu kala soo baxo waayo daqiiq buu ku ahaa fahamka noocaas macnuhu siduu doono ha noqdo hadda kitaabku wuxuu u yaallaa baabka laba aayadood oo bilaa axaadiia lagu sheegay baabun wuxuu baab u yahay man axadkii su'ila la weydiiya cilman cilmi walxaal huwa mushtaqilun isagoo ku mashquulsan fii xadiiihi xadiikiisa xadiikii uu waday ama sheekadii uu waday fa atama dhammeeya alxadiia xadiika uma ajaaba u jawaaba asaaila ka wax weydiinaya yani adabta cilmiga wax ka mida ayuu imaam bukhaari halkan ku tilmaamaya in loo baahan yahay qofka wax baranaya shiikhu hadduu xadii wado ama masale hadlayo bartamaha inaan lagaga soo boodino su'aalaaan la weydiin ardayga waa inuu iska ilaaliyo w shiikha laftiisuna mowduuc muhima hadduu wado inaanu kala joojin ee xadiikiisa u dhammeeyo markuu meel lagu istaagi karo uu gaadho inuu u jawaabo qofkii uu u jawaabo waa sida xadiiku inoo tilmaamaya waa aadaab lcaalimi wlmutacalim looga baahan yahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu sinaan abu bakrin اlbasri qaala waxa uhi xadaana fulayx waa fulayx bnu sulaymaan alkhusaaci almadani fulayx waa naanays wey waa naanays magaciisa cabdulmalik baa la yidhaahdaa waana ragga bukhaari lagu qabsaday ee khilaafku ku jira wey laakiin xaalkiisu waa dhow waxadaanii waxaa ii sheekeeyey ibraahim bn lmundir bn cabdillaah alqurashi almadani qaala xadaana muxamed bnu fulayx waa ninkaynu soo dhaafnay baa dhalay muxamed bnu fulayx bni sulaymaan qaala waxau hi xadaanii abi oo ah fulayx bnu sulaymaan qaala waxau hi xadaanii hilaal bnu alqurashi can caطaaء bni yasaar waynu soo marnay waa mawla maymuuna um اlmuminiin mowlaheedii wey waa min kibaar الtaabiciin can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal baynama nabiyu sal اllahu alayh waslm xili nabigu fii majlisin gole uu fadhiyo yuxadiu alqowma isagoo saxaabada u sheekaynaya oo xadii u sheegaya jaءahu acraabiyun nin acraabiya ayaa u yimi faqaala waxau hi mata saaca iyaamuhu waa xilima famadaa rasuul lahi sal lahu alayh waslm rasuulkii all waa socday yuxadiu xaalu yahay mid sheekaynaya yani warkiisuu nabigu sii wata alayhi salaau wasalaam hadalkuu waday ma kala goyn faqaala waa yidhaahdeen bacdu lqowmi qowmka bar ka mid ahi waa saxaabadii samica waa maqlay nabigu maa qaala waxa uu yidhi fakariha waa diiday maa qaala waxa uu ku hadlay oo nabigu ma jeclayn saacadda iyo qiyaamaha iyo wixii la mida in la weydiiyo saasay u fahmeen waqaala bacduhum barhkood waxay idhaahdeen bal lam yasmac nabigu maba maqal xata ida qadaa xadiiahu nabigu markuu xadiikiisa dhammeeyey qaala waxa uu yihi nabigu calayhi salaau wasalaam ayna meeyey uraahu waxaan u malaynaya raawigaa odhanaya assaailu saailkii meeyi yani ayna saailu hadalku waa sidaas ninkii waxay weydiinayey meeyi laakiin raawigaa dhexgeliyo ka shakiyey kelmada saa'il ayna meeyey uraahu waxaan u malaynayaa inuu yidhi asaa'ilu can isaaca ka saacadda i weydiinayaa meeyi qaala waxa uu ninkii haa ana waykan yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow qaala waxau ihi nabigu faida duyacat ilamaana ammaanada haddii la lumiyo fantadir waxaad sugtaa asaacata saacadda sug qiyaamaha sug yacni min calaamaati saaca waxaa ka mida ah, in la dayico walibana ammaanada halkan lagu sii tilmaamaya waa tii xilalka iyo mas-uuliyaadka weeye qaala waxa uhi kayfa idaacatuha sidee ammaanada loo luminaya qaala waxa uhi idaa wusida almru talada haddii loo tiiriyo ilaa hayri ahlihi cidaan ehel u ahayn oo aan u munaasib ahayn fantadir waxaad sugtaa asaacata saacadda nabigu wuxuu u jeedaa xadiidka macnihiis calaamadaha ah, in loo dhiibto dadaan gayaan u dadaan munaasib u ahayn dadaan ehel u ahayn in loo dhiibo waa calaamadaha qiyaamaha wey xilkaasi ka ugu sarreeya madaxweyne noqdo ama kuwa ugu hooseeya ha noqdo ya waxa weeye howlaha dacwadeedee la qabanayo ama xitaa xalqadda cilmigee la furayo inaan cidaan ehel ahayn loo dhiibo malcaamadii qur ahayd midaan qur aqoon loo dhiibo waa xil kasta iyo mas kasta jallat aw qallat ha weynaato ama calaamadaha qiyaamahay ka tahay laakiin ta ugu weyne saamaynta leh ummadda taladeedii inaan cidaan ehlahayn qacanta loo geliyo calaamadaha qiyaamahay ka tahay ee maxalu shaahidka loo keenayna waa la fahmaya su'aasha nabiga waxaa la weydiiyey mata saaca isagoo xadiidkii wada marka ninka caraabiga ah ma sugin nabigu intuu ka dhammaynaya calayhi salaatu wasalaam laakiin nabigu waxa uu sameeyey xadiikiisibuu iska watay markuu dhammeeyey buu ninkii u jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa aadaabta cilmiga looga baahan yahay waxaa kaloo xikmada ama nugto ah ama faa'iide ah calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid a ah. taa aynu sheegnay oo ah talada in loo dhiibo dad aan munaasiba ahayn laakiin iyada lafteeda maxaa keenaya iyada lafteeda waxaa keenaya cilmigu inuu yaraado jahliguna uu faafo waxaa inoo iman doona ina min ashraad الsaaca an yurfac alcilm wayahbut aljahl calaamadaha qiyaamahay ka mid tahay cilmiga in la kor yeelo oo u yaraado jahliguna uu faafo markuu jahligu faafo baa waxa weeye dadku aanay kala soocayn maxaa u dana iyo maxaa u munaasiba iyo wixii la mida yaa u hela xilkan dadku ay kala garan waayeen waana sawtahu codkiisa bilcilmi cilmiga kor ugu qaada yani halkan aadaabta cilmiga waxaa ka a ah, dadka cilmiga in la gaadhsiiyo oo codka waxa weeye la deeqsiiyo ilaahay mahadiida hadda waa layskaba leekaada kii codka gaabnaa iyo kii codka dheeraaba mikrofonnaa la helay waxa weeye codka baahinaya oo meel walba gaadhsiinaya qaala waxau hi xadaanaa abunucmaan waa caarim wey magaciisuna waataynu hadda soo marayn waa maxamed bnu lfadl assaduusi aarim bn fadl aarim laqabkiibaa lagu sheegay aabbihiina waa la sheegay qaal waxa uhi xadaana abu cawaana waa wadax wey can abi bishrin waa jacfar bni iyaas jacfar ibni iyaas ibni abi waxshiya alwaasiti can yusuf ibni mahak hada waa la fatxinay can yusuf ibni mahak can cabdillaahi bni camr waa ibn اlcaas qaala waxa uhi tahallafa cana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa naga baaqday fii safratin safar buu naga baaqday oo bimacnaa naga dibdhacay nalamuu socon safarka kamuu wada hadhin laakiin socodkii ay soconayeen iyo meeshii ay marayeen buu ka dibdhacay nabigu calayhi salaau wasalaam nabiga caadadiisuna waa ahayd inuu xagga dambe ka maro saxaabada saafarnaaha aanu safarnay fa adrakana nabigu waa na haleelay oo waa na soo wlxaal qad arhaqatna asala iyadoo salaada xilligeedu uuna haleelay oo bimacnaa cidhiidi uu noqday salaada xilligeedii uu bixi gaadhay oo salaaddii ay dib dhacday arhaqatna waa hashiyatna asala salaaddii baana dabooshay ay waqtuha waqtigeedii baana daboolay oo gabagaba noqday gabagaba noqday yacni soo gelid ma ah ee waa bixidii wey bixideedii baana dabooshay wlxaal naxnu natawada anagoo weysaysanayn fajacalna waxaanu gudagallay namsaxu inaanu masaxayna calaa arjulina cagahayaga ayaanu gudagallay ama fakidna waxaanu ku dhowaanay sidaanu u degdegayno namsaxu inaanu masaxayna calaa arjulina lugahayaga masxi waxaa lagu macnayn karaa in la yidhaahdo way masaxeen masaxaad masaxaada sidaa waa lagu macnayay waana sida shiicadu ay qabaan shiicadu waxay qabaan iyadoo aan khufaynba la xidhnayn in cagaha la masaxo ayay qabaan cagtii wada masaxayaan ma maydhayaan waynagu khilaafsan yihiin ahlu sunnuhu hadday cagtu faydan tahay waa in la maydhaa haddii khufayn loo xidhana waa in la masaxaa iyagu labadaba waa inugu khilaafeen xataa qaabka masixitaankana waa inugu khilaafeen intaba waa inugu khilaafeen kufayn hadii la xidan yahay waxay leeyihiin lama masaxayo waa diideen hadday cagihii qaawan yihiin waxay idhaahdeen la maydi ee waa la masaxaya masaxaadaasna waxay idhaahdeen dhammaan baa la masaxaya waayo masaxaadda lafteedu dushay la masaxay ahayd wax la masaxayo waayo haddii shayga oo dhan la doonaya in la masaxo waa in la maydho waa in la maydho waxyaabahaasoo dhan bay nagu khilaafeen macnaha waa lagu macnayey namsaxu calaa arjulina in waxa lagu haystaaba ay masixitaan tahay laakiin muslim waxaa ku yimi wa acqaabuna biidun taluuxu lam yamasaha alma taasaa inoo caddaynaysa degdega ay degdegayeen ayay mayditaankii ay maydhayeen bay khafiifiyeenoo ka degdegeen dabeedna waxaa dhacday cidhbihii inay qallalnaadeen acqaabunaa cidhbaha yagu biidun waa caddaayeen taluuxu way ifaysi lam yamasaha alma biyana ma taaban lagu macnaynaya agtii in la wada maydho fanaadaa nabigu waa dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa ugu dheer buu ku dhawaaqay weylun hoog wuxuu u sugnaaday lilacqaabi cirbaha min annaari naarta ayuu uga sugnaaday maratayn aw aaa buu ku celceliyey xadiiku iyo axkaamta weysadu waa inoo soo socotaa laakiin fanaadaa lagu sheego ama sida munaasibka dadka u ah in lagu sheego waxawe loo baahan yahay waxaa kaloo xadiikanu ka faa'iidaysanaynaa maratayn aw aaaa masalada muhimkaa ah in lagu celceliyo iyadana waa ka faa'iidaysanaynaa waana sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam acaada xataa yufhama canhu cayshi waxay leedahay nabigu markuu masale sheegayo waa ku celceliyaa saddex jeer ilaa laga fahmo laakiin caalamkan hadda la jooga wuxuu noqday caalam surca ya xabadii keliya aad sheegaysay baa la doonaya degdega inaad u sheegto ya iskaba dhaaf inaad ku celceliso malal baa laga qaadaya laakiin sunnadu waa in si degan loo sheego laguna celceliyo waqtiga baa dhacay waan mulanaya saacadii baa leegaya wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi